رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين fadligii suhdiga adduunka oo laga saahido fadliga uu leeyahay baabkiisii ayaanu ku jirnay waxaa noogu soo dembeysay xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam inta saxaabadiisii ay gaararkiisa socdeen suuqana uu soo maray intaa kadibna orgey dhegta go'an uu intuu soo maray nebiga sala allahu calayhi wasalam uu yidhi yaa iga gadanaya midkaan kadibna tusaale fiican ayuu siiyey mar allaala markay diideen oo ay naceen midkani waxaa kaga ahwansan cala allaahi min haada calaykum midkani sida uu dushiina idinkugu daciifsan yahay ilaahay baa adduunka uga fudud buu markaa yidhi wa can abi darin abi dar waxaa laga wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa amshi mid socda maca annabiyi nebiga micigiisa sala allahu calayhi wasalam fii xaratin bilmadiina xarada madiina ayaan kula soconay waa dhulka dhagxaanta madmadow u saaxiibka ah ee magaalada madiina faistaqbalnaa waxaan qaabilnay oo naga hor yimid uxudun buurtii uxud fa qaala wuxuu ii yidhi nebiga yaa abaa darrin abaa darow qultu waxaan idhi labayka hee yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayo rasuulkii allow ku ajiibay faqaala rasuulku wuxuu yidhi maa yasurunii ima farxad gelinayso anna cindii agtayda inuu ahaado midla uxudin wax uxud la mid ah haada ee kan ahoo dahaban dahab ah buurtaan uxud wax la mid ah oo dahab ah inuu agtayda ahaado kuma farxi lahayn oo tamdi calaya ay korkayga ku soo marto alaafatu ayaamin saddex maalmood wa cindii agtaydana minhu xaggiisa diinaar uu ka yahay haddii lacalla ay dhacdo xataa in jabalu uxud wax la eg oo dahab ah agtayda ahaado saddex beri saddex beri ma jeclaan lahayn inuu agtayda joogo ama uu yaalo ilaa inuu agtayda ahaado hal diinaar ilaa shay-un shay maahane ursiduhu aan u kaydsadoon meel u dhigto lidaynin daynta gudidiisa ilaa an aquula inaan idhaahda bihi kaa maahana fii cibaadiillaahi addoommada ilaahay dhexdooda haakadaa wahakadaa wahakadaa waa kala fardhin inaan addoommada dhexdooda ku kala fardhiyoon sadaqeeyo maahane can yamiinihi wa can shimaalihi wa can khalfihi intaasuu rasuulku tilmaamay sala allahu calayh wasalam midigtiisa bidixdiisa iyo gadaashiisa uma intaa kadib saara wuu socday rasuulkii fa qaala wuxuu yidhi haddana ina alakhariina dadka ugu xoolaha badan hum laqaluuna waa dadka ugu ajirka yar yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maalinta aakhira ayagaa haakadaa wahaakadaa wahaakadaa can yamiinihi wa can shimaalihi iyo wa min khalfihi midigtiisa iyo bidixdiisa iyo gadaashiisa wa qaliilun maa hum kuwana way yaryihiin dad xoolo kala fardhiyaa yar ilaa dad xoolo jamciyo ururiyo maahane uma intaa kadib qaala lii wuxuu ii yidhi nebiga makaanaka meeshaada joog abiidarow laa tabraxa dhaqaaqin oo meeshaada ha ka zuulin inaad taagnaato xataa aatiyaka ilaa aan kaaga imaado ilaa aan kuu imaado meesha joog humma inalaqa kadib rasuulku wuu tegey oo wuu dhaqaaqoo wuu baxay fii sawaadi alleyli mugdiga habeenkii ayuu ku baxay xataa tawaaraa ilaa uu qarsoomay ilaa aan arki waayey fa samictu sawtan cod baan maqlay qad irtafaca kor noqday fatakhawaftu waan cabsaday an yakuuna inuu noqdo axadun qof eh, qof inuu ahaado carada u soo banbaxay lilnebiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam qof rasuulka xumaan la maagan ee ku soo hujuumay inuu yahay ayaan ka baqay faaradtu waxaan doonay an aatiihaw inaan u tago fadakartu waxaan xasuustay qowluhu laa tabrax xataa aatiik ha dhaqaaqin ilaa aan kuu imaado falam abrax ma dhaqaaqin oo meeshaydii kama zuulin xataa ataanii ilaa uu i yimid rasuulka sal alla calayh wasalam faqultu waxaan idhi laqad samictu sawtan cod baan maqlay takhawaftu minhu aan ka cabsaday xaggiisoy oy cabsi geliyey fadakartu lahu fadakartu lahu waan u sheegay arrintii xaaladdii baan u sheegay faqaala rasuulku wuxuu ii yidhi wahal samictahu oo ma maqashay qultu nacam haa baan idhi qaala rasuulku wuxuu dhahay daaka jibriilu jibriil buu ahaa kaasi jibriil ayuu ahaa ataanii waa ii yimid faqaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhinto oo min ummatika ummaddaada ka mid ah laa yushriku biallaahi shay-an asagoon rabbi waxba u sharig yeelin dakhala aljannata jannaduu gelayaa jannaduu gelayaa qultu waxaan idhi wain zanaa wain saraqa hadduu sinaysto iyo hadduu xado xataa ma gelaya qaala wuxuu ii yidhi wain zanaa wain saraqa haa hadduu xado iyo hadduu zinaystaba waa gelayaa muttafaqun calayhi wa lafdu lbukhaari waa bukhaari lafdigiisa wain zanaa wain saraqa abaa hurayra ee abidar asagana nebigu wuu ugu celceliyey haa calaa raqmi anfi abidar buu yidhi nebiga haa sandulle laba macna waa suuragal raasimaalku waa towxiidka qofka hadduu dembi galo ilaahi subxaana wa lababa lababaa suuragal in inta laga gooyo kadibna jannada uu ku soo gebagaboobo iyo inuu ilaahay iska saamaxaba subxaana wa tacaala tawxiid ku waari maayo jannada sidaa darteed waata malaa'igta la leeyahay ka soo saara naarta qof kasta oo qalbigiisa wax yar oo iimaana ku jiray maxay ku garanayaan way tegayaan qadimtaxshuu ayagoo dhuxuloobay oo gubtay markaasay ka soo bixinayaan naarta waxay ku aqoonsanayaan aahaarta iraadadka sujuudda neelaha laga sujuudo ma cunta naarta awood uma laha kadib baa biyihii xayaadka lagu shuba ama ma alxayaa waa dhalanayaan sida iniinta ay uga soo dhalato mar allaala marka roobkuu yimaado daadka geesihiisa geeda yar yar oo qurux badan baa ka soo baxa saasoo kalay u dhalanayaan ama rabbi waaba iska saamaxaaba raasimaalku waa towxiidka waa inuu qofku ilaahay waxidaa muttafaqun calayhi wahada lafdu lbukhaariyu wacan abi hurayra radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi low haddii kaana lii uu ii ahaan lahaa midlu uxudin uxud wax la eg dahaban oo dahab ah la saranii waxaa i farxad gelin lahaa an laa tamura calaya inaysan korkayga ku soo marin halaathu layaalin saddex habeen wa cindii minhu shay asagoo agteeda wax ka yaala ilaa shay-un shay maahane ursiduhu aan u kaydsada lidaynin daynta guditaankiisa muttafaqun calayh sida nebiga adduunkuu uga saahidayaa la tilmaamayaa wa canhu qaala qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam unduruu fiiriya ilaa man fiiriya huwa asagu asfala minkum hoostiina ahaaday war qofka idinka hooseeyey idinka liita fiiriya walaa tanduruu ha fiirinina ilaa man huwa fawqakum qofka korkiina ahaaday fa huwa taasaa ajdaru ku dhow oo ku owliyeysanoo ku habboonaasho badan allaa tasdaruu inaydan yasin nicmat allaahi calaykum nimcada ilaahay oo korkiina ahaatay muttafaqun calayhi wahada lafdu muslim macnaha maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa qofka markaad fiirinaysa dhanka adduunka qofka kaa hooseeya fiiri haddii aad quraac iyo qada heli kartoo casho kuu goysaa kuway saddexdaba u goysaa soo maaha aan heli karin haddaad saddex jilbaab leedahay midan xabad xabad dhaqata habeenkii subaxiina ku soo baxdaa haddaad gurguuranayso midaaba sariirta ka soo kici karinba haddaad caafimaad qabto kuwaa bukoo dhakhtar yaala oo faleebe iyo iyo tubbo cunta lagu siiya haddii mar walba haddaad joodari ku seexato midaan dhulka jiift dhulka jiiftaboo baaka iyo dirin dhulka u taala macnaha mar walba fiiri qofka kaa hooseeya marka waxay kalifaysaa oo aad arkaysaa in aad nimco fiican haysatid laakiin dhibkan haysta waxaa waaye dhanka adduunkana kan naga sarreeyaan fiirinaa say dahab ku gadatay suu gurigaa ku dhistay suu waxaa u yeeshay mana gaari karno xagga aakhiraa la fiirinaa aakhira waxaan fiirinaynaa qofka naga hooseeya saa looma baahna camalka fiican waxaa la rabaa qofka kaa sareeya fiiri xaafidqur'aan markaad aragto ood nus qur'aana aad taqaano see ninkan xaafid ku noqday waa inaan anigana sameeyaa saa inaad dhahdo macnaha macnaha taa inaad dhahdo laakiin dhibkana qoraanu bartay ha barta weligii meeshuu ilaah igeeya aan aadayaa salaadii baa kaa tagtay kaana wuu tugtay ha dugto meeshuu alla igeeya aan aadayaa adduunkii soo ma aha suu ku gaaray saan ku gaari karaa saaxiibo ii sameey bal juqraafi iyo khab aan maro si aan waxaan ku gaaro arrimooyinkaasaa markaa la diidayaa waxaana la leeyahay bal dadaala oo waxaad ku dadaashaan in ilaah subxaanahu wa tacaala nimcadiisa aadan yasin waxaa keeni karaa inaad fiirisaan dadka markaa idinka hooseeya ama markaa idinka liita balse meesha haynoo joogto wabillaahi towfiiq wallaahu subxaana wa tacaala